بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات لباتن يكو إلى آيات أفرتن يأفر سورة الفرقان وقال الذين كوي وحيد أهدين لا يرجون أن رجينين أن كنت لقشنين لقاءنا لكل كيك بعثك أن كنت لإني أنك أن لكل مدونان lawlaa unzila hallaa unzila maa lagu soo dejiye calaynaa dushayada almalaaikatu malaaig oo u markhaati furta muxamed aw naraa rabbanaa rabbigayo maan aragno laqad istakbaru way kibreen way isla wen yihiin fii anfusihim naftooda markay yidhaaheen maan rabbi aragno qiimo badana wacatow way xadgudbeen cutuwan xadgudub kabiirana wey qoladaa gaalada ah oo allah inay la kulmaan aan raje ka qabin oo bacsigu jira aan raje ka qabin waxay dhihiin ma malaa'ig la soo dejiyo ninkan u markhaati furto oo tidhahda ninkan waa runtii ama maan rabbi aragno oo intaan alla aragno uu nala hadlo oo yidhaahdo ninkan run buu sheegaya raaca allah wuxuu leeya isla weyna markay leeyihin rabbi maan aragno qiimaha ay rabbi ku arkayaan xaggey ka doonayaan aad bay u xadgudbeen ba alla leeyahay subxaanau watacaala qof kasta oo waxaan qiimad lahayn ku kacana waa sidoo kale oo waqaala aladiina kuwii waxay idhaahdeen laa yarjuuna aan raje ka qabin liqaana la kulanka yaga bicasiga lawlaa unzila hallaa unzila maa lagu dejiye calaynaa dushayada almalaaikatu malaaig oo noo sheegta nabiyulaahi maxamed inuu run sheegi aw naraa rabbanaa rabbiga yomaan aragno oo alla nala hadloo yidhaahdo ninkan anaa soo dirsaday run buu sheegi allah wuxuu leeyahay laqad istakbaruu way isla kibreen fii anfusihim naftooda way isla wenyihiin markay le rabbi maan aragno ma qiimahaasay leeyihiin wacatow way xadgudbeen cutuwan xadgudub kabiirana weyn yowma maalin udkur xus yowma maalin yarownalmalaaikata malaaigta ay arkayaan laa bushraa bishaarayo uma idin maalintaa lilmujrimiina dembiilayaasha uma sugnaani bishaaro maalintaa wayaquuluuna waxay dhihi xijran malaaigta wey yaquuluunana tafsiirka ugu fiican malaaigtu waxay dhihi xijran xaaraam waxaa ah maxjuuran oo la xaaraameeyey an tuflixu inaad maanta guulaysataan tafsiirka markay leeyihiin malaa'iga maynotu maalinta ay malaa'igta arkaan maalintaa bashaaro male laba goor bay malaa'igta arkiyo markay naftu qabanayso ee nafta laga qaaday malaaig cadaab iyo malaaikatu raxmaa iman malaaikatu raxmadu muminiinta iman halkaasay fadhi waxay leeyihiin markuu maliku mood ka qaadayo naf yahay fiican ee jasadka fiican ku jirta u soo bax alla raalli ka ah. qofkii muminka ahaa sakaraadkiibuu iloobaya waa la qaadi gacantaa lagu dhigi kanna waxa wey waxaa la dhihi naf yahay xun ee khabiidka isoo bax alla ku cadhaysan u soo bax markaasay ku kala firdhi jasadka sakaraadka xanuujinaya waa laga soo waa laga qaadi markaa maalintay malaa'iga arkaan bishaaro maalintaa ma haysato ma helayaan waa sidoo kale markii malaaigta laisu yimaade maxsirka la yimaado waa sidoo kale labada gooray mid malaaigta arkayaan markay leeyihin malaaig maanu aragno malaaigta araggeeda maxay moodayaan wey yowma maalin balxus yarawna ay arkayaan almalaaikata malaaigta laa bushraa bishaaro iyo khayr yowmaidin maalintaa uma sugnaanin lilmujrimiina dembiilayaasha soo baxaa laleeyahay cadaabkiibaa halka lasoo bandhigaya malakatu cadaabkiibaa iman marka nafta laga qaaday wayaquuluuna malaaigtu waxay dhihi xijran xaaraam waxaa ah, maxjuuran oo la xaraameeyey an tuflixuu inaad maanta guulaysataan tafsiirkaasaa ugu fiican bay yaquuluunada in malaaigta laga dhigo culimada qaar baa ku fasiray yaquuluuna gaaladu waxay dhihi maalintaa xijran maxjuuran xijaaban waa wax carabtu isticmaali jirtayo mucaadan bay dhihi jireen waa waxaynagu dayran ayna dhahno oo kale wey soomaalidu ay dayran tira oo kale wey marka sida hore inoogu dah yaquuluuna malaaigtu waxay dhihi xijran waxaa xaaraama maxjuuran oo la xaaraameeyey an tuflixu inaad guulaysataan waxaanu u qasti alla yidhi ilaa maa shay camilu ay camal faleen oo min camalin camal ah fajacalnaahu waxaanu ka yeeli habaaan boodh mansuuran oo la afuufay habaaha waxaa luqada loo yaqaanaa daaqada guriga oo qoraxdu ka soo gasho wax yaryar oon la qaban karinin baa saa u dhex socono wax yani eh, sidaasoo kale saasoo kale camalkoodii laga yeeli allah baa camalkoodii sidaasoo kale ka yeeli wixii yani camalka sidaa laga yeeli waa ke waa ki iyagu khayr baad samaynaysaan ay islahaayeen adduunka markay joogeen khayr baad samaynayseen kay lahaayeen saasoo kaleo noqonaya waqadimnaa waxaanu u qasti alla yidhi ilaa maa camiluu waxay camal faleen oo min camalin camal ah fajacalnaahu ka yeeli habaaan boodh mansuuran la firdhiyey asxaabuuljannati jannada dadkeedu yowmaidin maalintaa khayrun kuwa khayr badan weeye mustaqaran xagga degaanka makaanu ku sugnaanshaha waaxsanu wanaagsan maqiilan xagga qayluushiga makaanu qayluushiga qayluushu waa wakti raaxo oh markaad niska hore soo shaqaysato gurigaagii markaad tagto si fiican baad u gameedu seexan marka jannada ay ku qayluusanayaan oy habeenkii seexanayaan habeen mela jannad iyo maalin laakiin wakti xisaaban baa jiro oo habeen iyo maalin xisaaban meesha lagu qayluushado meesha ugu fiican bay joogaan maalinta bal hadda waxaad u fiirsataa maxay ku heleen jannada maxay ku heleen camal saalixay ku heleen camal saalixu tawxiid madax u yahay yay ku heleen kuwaasu cadaabka maxay ku galeen camal baail ay cadaabka ku galeen buu alla leeyay asxaabuljannati jannada asxaabteedu yowmaidin maalintaa khayrun kuwa khayr badan weeye mustaqaran xagga makaanu ku sugnaanta meeshay ku sugan yihiin oo guriga u ah waxsanu kuwa fiican wey maqiilan makaanu qaylooshiga yowma maalin sheegta tashaqaqu samaau samadu ay dildilaaci bilamaami min alamaami daruuro xaggood ay ka dildilaaci samadiiba intay burburto iyo daruuri meeshii iman wanuzila malaaikatu malaaigtana waa la soo dejin tanziilan soo dejin almulku lahaanshaha iyo tasarufku yowmaidin maalintaa mulkiga alxaqu ee xaqihi liraxmaani allah raxmaan u sugnaaday wa kaana wuxuu ahaaday yoomkaasi yowman maalin calalkaafiriina gaalada casiiran ku adag buu ahday maalintaa maalinta samada la dildilaaciyo oo daruuro meeshan yimaadeen daruuro oo malaa'igtuna soo degto oo maxsharkii la joogo oo malaa'igtu khalqiga isku heedaanto oy dhinac walba ka jirto maalintaa iyada ah tasarufka allah baa leh cid ku haysata ma maanta dad badan baa wax sheegan kara gurigaydii beertaydii caruurtaydii dad badan baa maanta mulkiga sheegan kara maalintaa waxaan alla ahayn oo mulki sheegani ma jira maalintaa maalintaa marka u xeerdhiga sheekh maalintaa allo hortiisa waxaad la tegi lahayd maalintaa u xeerdhigaa lagu leeyahay wayowma maalin balxus tashaqaqu samaau samadu ay dildilaaci bilqamaami daruuro xaggood ay ka dildilaaco intay iyadu dildilaacdo yaa daruure waaweyn imanayaan oo nuurahoo cadcad oo hoos leh wanuzila almalaaikatu malaaigtana waa la soo dejin tanziilan soo dejin almulku maalintaa iyada almulku lahaansi iyo tasarufku yowmaidin maalintaa mulkiga alxaqu ee dhabta ahayd ciduna sheegan karayn liraxmaani allah raxmaan u sugnaaday wa kaana wuxuu calalkaafiriina gaalada dushooda casiiran ku adag buu ahday maalintaa waa maalinta aan cidi u turaynin eaan cidi wax siinaynin ee meelay u qaysata aan lahayn ee camalkoodiina halka loo soo bandhigay waayo ayowma maalinna balxus yacaddu uu qaniini aldaalimu daalimku calaa yadihi gacmihiisa uu qaniini fartuu dhexda ka cuni yaquulu wuxuu dhihi yaa laytanii tolla-aye ittakhadtu maan yeesho maca rasuuli rasuul muxamed sabiilan yaa weylataa hoogaye laytanii lam atakid maxaan u yeeshay fulaana ninka hebela khaliilan saaxiib maxaan uga yeeshay laqad adalanii wuu iga lumiyey can idikri qur-aanka iyo waxyigiibuu iga lumiyey bacda id waqti jaaanii uu ii yimid wa kaana shaydaan shaydaanku sidiisaba lilinsaani dadka khaduulankii hoojiyen weye oon khayr u ogolayn aayaddu waxay tilmaamaysay hadda si guud daalim oo dhan oo nin baadil ku socda ka amar qaatay bay aayaddu sheegay laakiin sabanusuulku wuxuu ahaa nin lidaa cuqba binu abi mucayd yaa martiqaad ama sooriye qabtay ashraafu quraish buu ugu yeedhay nabiyullaahi maxamed buu u nabigu wuu diiday inaad muslimta mooye ku yeeli mahaya buuri waan muslimi ee kaali buuri wuu ashahatay markuu yimid yaa umaya binu khalaf assahmi yaa u yimid wuxuu yidhi war nin yahow maxaad ninkaa ugu yeedha oduu islaamtay markaasuu warday anigoo sooriye qabto ashraaftii quraysheed ugu ninkii ugu sharaf badnaa inaana u yeedhin way igu adag tahay marka saa darteed baa laa ilaha illa allahu ei ilaa aad ka noqoto kula hadli maha yidhi ood candhuuf kaga tufto yii ood kaga joogsato yii nabiga intuu utagey bu wejiga candhuuf kaga tufta cuqba bin abi mucayd candhuuftii baa isaga dib ugu noqotay wejigiisiibaa dirmayba bishiiina way cadcadaade umaya binu khalaf uxud baa la dilay maalintii uxud baa la dilay cuqba binu abi mucayd wey ninka beder qoladii lasoo qafaashay kamid ahaa nabigu fidye uma ogolaanine wuxuu yidhi ninkaa hala dilo markaasuu yidhi ma dadka kaloon la dilin yaa la idili haho gaalnimadaada laguu dili guud waa ninkaa cuqba bin abi mucayb iyo umaya binu khalaf asahmi labadaa nin weeye labada sidan ninka caloocalina waa cuqbe laakiin si guud qof kasta oo baadil aad ku raacdo qiyaabaha saban baad uqoomamayn alla maxaan hebel u raacay unbaa ku haysata waay marka sidaa dartood baan magacoodi loo sheegin yoma maalin bal ka sheeke yacadu aalimu aalimku uu qaniini calaa yadayhi gacmihiisa fartuu dhexda ka cuni wey yaquulu wuxuu dhihi yaa laytanii hoogayge takadtu maan yeesho maca rasuuli rasuul alla sabiilan wada maan yeesho rasuulka intaan raaco yaa weylataa hoogay laytanii tl lam atakid maxaan u yeeshay fulanan hebel khaliil saaxiib maxaan uga yeeshay waa umaya binu khalaf weeye laqad adalanii wuu iga lumiye cani dikri qur-aankiibuu iga lumiyey iyo waxyigii bacda idjaanii intuu ii yimid oo nabigu ii sharxay oo ii keenay wakaana shayaanu waa masale guutano kaana shayaanu shayaanku wuxuu ahaaday lil insaani dadka khaduula kii hoojiyey khaduulka waxaa la yidhaha ruuxa kaadarta ku weydaariya ma arag oo wixii aad rabtay waxaan ahayn kugu hogaamiya khadligu waa sidaa waqaala rasuulu rasuul allaa dacwoonaya calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigayow ina qowmii tolkay itakaduu waxay ka yeesheen haada alqur'aana qur'aanka mahjuuran wax la naco oo laga jeedsado allah wuxuu ku yidhi rasuulka isagoo qalbiga u wanaajinaya wakadaalika sidaasaanu jacalnaa ugu yeelnay likulli nabiyin nabi alla arko caduwan cadow oo min almujrimiina dembiilayaasha ah wakafaa birabbika rabbigaabaa kugu filan haad hanuuniye ahaan wanasiiran gargaar ahaan rabbibaa kugu filan haadiyan hanuuniye ahaan wanasiiran rabbibaa kugu filan yacni meel markuu nabigu qur-aanka akriyayo yay buuqi way buuq buuq iyo buuq bay ku kicinayaan oo ma dhegaysanayaan markaasuu nabigu allihiisa uga dacwooday markaa allah wuxuu ku yidhi nabigiisa ambiyadii kaa horreysay sidaa unbay ahayd wax adinku keli ah ma aha marka allah baa kugu filan oo ku hanuuninoo waddadii aada mari lahayd iyo sidaa dacwada u fidin lahayd allah baa kugu hanuuninoo kugu gargaari buu leeyahay alla ku yidhi markaa nabiga qalbigiisi waa la dhisay soo ma walbahaarkii waa laga bigey jawaab fiican baa la siiyey waqaala rasuulu rasuul maxamed wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigayow ina qawmii tolkay ittakhaduu waxay ka yeesheen haada alqur'aana mahjuuran wax laga jeedsado oo la naco wakadaalika buu alla yidhi sidaas yaanu jacalnaa ugu yeelay likulli nabiyin nabi alla arka kulligii caduwan cadow oo min almujrimiina dambiilayaasha ah wa kafaa waxaa haadiyan hanuuniye ahaan wanasiiran gargaari ahaan rabbigaa baa kuu gargaari oo ku hanuuninaya oo meeshii fiicneed ku marin hadda fi lwaqti alxaadir dadka qur-aanka ku jeesjeesa culimada ku jeesjeesa masaajidka ku jeesjeesa waa sidan oo kale un meel xun bay taagan yihiin waqaala aladiina kuwii waxay dhaheen kafaruu gaaloobay lawlaa lagu dejiyo calayhi muxamed dushiisa jumlatan duuduub waaxidatan oo keliya hal mar marmaa lagu soo dejiyo allah wuxuu leey kadaalika sidaasaan usoo dejiyey tartiibta ah linusabita inaan adkayno bihi bilqur'aani fuaadaka qalbigaaga waratalnaahu waan tartiibinay tartiilan kala tartiibin waxay yidhaahdeen gaaladii sida ambiyadii hore quraanka aanka loogu soo dejin jiray waxyiga nabi muuse tawreed mar baa lagu soo dejiyey injiil mar baa la soo dejiyey zabuur mar baa la soo dejiyey maaninkanna hal mara kitaabka lagu soo dejiyo allah wuxuu idhi sidan kala dambaynta ah yaan u soo dejinay qalbigaagu si uu u sugnaado ilan hal mar haddii lagu soo dejiyo qalbiga way ku adag tahay in la xifdiyo hal mar in lagu soo dejiyo marka saasaan u kala dambaysay si aad u kala xifdido oo dhibaata ayna kuu gaadhin waa kale laa tuxarik bihi lisaanika nabigaad ka baqi jiray inuu xifdiyi waayo waxyigoo weli qur-aanku wuxuu kusoo degi sabab buu kusoo degi sababkii tafsiirkiisii lagu garan sidaa saasay noqotay qur-aankii soo degi saa saasay noqotay qur-aankii soo degi waxay weydiiyaan qur-aankii ka jawaabay marka faa'iidadaasina way ku jirtaa oo macnihiisu waadix buu inoo noqon markaan sababkiisa faano sida meeshan oo kale allah wuxuu leeyahay waqaala aladiina kuwii waxay kafaruu gaaloobay lowlaa nuzila hallaa nuzila maa lagu dejiyey caleyh dushiisa alqur'aanu qur-aanka jumlatan waaxidatan hal mar ahoo duuduuba allah wuxuu leey kadalika facalnaa sidaasaan yeelay linusabita inaan adkayno bihi bilqur'aani fuaadaka qalbiga ku adkayno oo qalbigaaga aad ka xifdiduna ku dhibin oo marba dhowr aayadood ay kuusoo degaan waratalnaahu waan kala dambaysiinay tartiilan kala dambaysiin walaa yatuunaka gaaladu kuula iman maayaan bimasalin xujo iyo shubho iyo khalad kuula iman maayaan ilaa ay kuula yimaadaan jinaaka waanu kuula iman bilxaqi dhabtii baanu kuula iman iyo waxsano ku wanaagsan tafsiiran xagga fasirida iyo sharcida wax kastoy kuula yimaadaan oo shubahaada ah, oo khalad ah, oo baatila ah, waa kuu sharxi buu alla leeyahay waa kuu tafsiirin xaqii baa laguu keenay sidii dhabtayda iskaga jawaabi lahayd yaan alla kuu keeni buu kuleeyahay nabiyullahi maxamed caleyhi salaatu wa wayna dhacday sidaasaa dhacday walaa ya'tuunaka kuula iman maayaan bimathalin tusaale xujo iyo shubuhaad ilaa ay kuula yimaadaan ji'naaka waxaanu kula bilxaqi xaqii dhabtaha baan kuula imanayna waaxsana ku wanaagsan baan kuula imanayna tafsiiran xagga fasilida aladiina kuwa yuxsharuuna lagu shirin qiyaamaha calaa wujuuhim wejigooda ilaa jahanama jahanama xaggeedana loo shirin ulaaika kuwaasaa sharun shar badan makaanan xagga makaanka ay gelayaan wa adalu lumid badan sabiilan xagga wadada wadaday hadda hayaane naarta ku geliyo adduunka wadada hayeen labadaba waxun yihiin wejigaa intaa wejigay naarta ku galayaan lagu jeedi wejigay ku soconayaan saxaabadu nabiga way weydiiyeen waxay dhaheen sidey wejiga ugu socon nabigu jawaab gaaban buu ka bixiy wuxuu yidhi kii lugaha ku socodsiiyey yaa wejigana ku socodsiin bu kii ku socodsiiye waa ku socodsiin wejigaa loo jiido si inta saa loo jiido yaa naarta lagu tuuray iyagoo isku xidhan sidaasoo kale waa masale khatara iska ilaali meesha alle waxaad la hortegi lahayd waa qiyaamihii waxan dadka wejiga naarta lagu geynayaay waa qiyaamihii waxaad alle la hortegi lahayd adigay ku jirtaa waay aladiina kuwa yuxsharuuna la shiriyo calaa wujuuhim wejigooda lagu shirin isagoo wejigooda ay ku soconayaan lagu jiidi ilaa jahanamana loo shirin ulaaika kuwaasaa sharun shar badan makaanan xagga makaanka ay tegayaan wa adalu lumid badan sabiilan xagga wadada oo adduunka wadada hayeenna way lumid badnayd tan hadda ay socdaan ee walaqad atayna dhowr qisaa lainoo soo qaaday oon aada u faahfaahsanayn waxaa keliya lainagu baraarujinayaa oo mushrikuulcarab baa markaa quraanku markuu soo degayey inaguna waynu ku jiraay dadkaasaa horey u jiro dhibkaasaa dhacaye iska jira laleeyahy walaqad ataynaa waan siinay muuse muuse alkitaaba kitaabkii injiilaha kitaabkii tawraadaha injiilii towra isku mid bay ahayn walaqad ataynaa waan siinay muuse alkitaaba kitaabkii tawraadaha wajacalnaa muuse maciise akhaahu walaalkii haaruuna wasiiran xaaluu kaaliya u yahay faqulnaa waxaanu ku nidhi idhabaa taga ila alqowmi qoomkii u taga aladiina qoomkii kadabuu beeniyey baayaatina ayadaha iyagii beeniyey way diideen marka way u tageen way diideen fadamarnaahum waan baabiinay waan halaagnay tadmiiran halaag yaala baabiye de qisadu way dheerayde waxay loo diray wixii dee sheeke ahe hadalahee dhacay waaba la ogaa sanado dhan liisla hortaagnaa markii dambena ay badda ka soo gudbeen walaqad aataynaa waan siinay muusa muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa jacalnaa macahu maciisa waxaan yel akhaahu walaakii haaruune ahaa wasiiran xaaluu kaaliyayahay waa u fariindiro nabi iiga dhig si ii xoojiyo waxaanu ku nidhi idhabaa taga haaruun iyo muusow ila alqowmi qowmkii aladiina qowmkii kadabuu beeniyey biaayaatina ayadaha iyaga beeniyey waa fircoon ree banu israiil ma beeninin fadamarnaahum waan halaagnay tadmiiran halaagin wa qowma nuuxi nuux qoomkiisiina lamaa kadabuu markay beeniyeen arusula rususha aqraqnaahum waan maanshaynay biyaan ku maanshaynay wajacalnaahum waxaan uga dhignay linaasi dadka aayatan cibra qaadasho iyo calaamad baan uga dhignay waactadnaa waxaan u diyaarinay lidaalimiina daalimiin oo dhan xanuujiya xagga ciraabta haddii la yidhaahdo qawma nuuxin halkii hore waa lagu cadfi karaa damarnaahum tadmiira qawma nuuxinna waanu halaagnay laakiin waxaa ka fiican wax la yidhaha baabu ishtiqaal markaan icraabayno aqraqnaa waan halaagnay qawma nuuxin aqraqnaahum saasuu macnuhu noqon kii hore ka dambaa kutusin marka waa laga gooyey wa qawma nuuxin nuux qowmkiisiina waan halaagnay lamaa kadabuu rasul rasuul baa la yidhi rasuulkii la joogeyna nuux keligii buu ahaa macnaheedu waxaa weeye hal rasuul kuwii beeniya rasuushoo dhan way wada beenayaan rusushu waa isku dabeeco waa isku diin waa isku wado qof rasuula kii beeniyahay rusushii oo dhan buu wada beeniye wey saasaa rusul loo leeyahay wa qowma nuuxi nuux qoomkiisiina waan maashaynay lamaa kadabuu rusula rususha markay beeniyeenoo nabi nuux ka mid yahay aqraqnaahum waxaan ku maashaynay bilmaai biyo wajacalnaahum waxaan uga yeelnay linaasi dadka aayatan calaamad ay wax ku gartaan wactadnaa waxaan u diyaarinay lidaalimiina daalimiin oo dhan cadaaban cadaab aliiman muliman qowma nuux ma ah daalim oo dhan dulmigu qur-aankan wuxuu u isticmaalaa mushriga wacaada ree caadna waan halaagnay iyo wathamuuda ree thamuud iyo asxaabarasi qoladii ceelka u saaxiibkahayda nabigoodii ku riday iyo quruunan qarniyaalo bayna daali kuwa udhexi kaiiran oo fara badan wa kullan dhammaantood darabnaa waxaan u samaynay lahu isaga ku tusaalaan miaal baan siinay wakulan dhabaar tabarnaa waan halaagnay tadbiiran halaagid waa laleeyahy reecad iyo reesamon reecad waa nimankii axqaaf deganaa meeshan koonfurta yaman iyo cumaan iyo dhulkaa nimankii deganaa wey reesamonna waa dulqura shaam iyo xijaaj dhexdooda oo xagga shaam raacsan waa kuwii deganaa halkaa lagu halaagay asxaaburasada waxaa lagu sheegay hadallo badan baa la sheegayahay qolo yaman bay ahayd baa nabigoodii rasuulkii u yimid yo intay ceel qodeen rasiga carabiga la yidhaha ceelka aan xidhnayn yaa la yidhaahdo yani hoosa ka xidhayn oo dhagxaan iyo midna waxba ku lahayn ceel intay qodeen iyo dabool madaxa ka saare marka waa kuu nabigu yidhi jannada nin madow baa u horgeli doona dadka u horgeli kamid a nin addoonaho madoobaa joogay yaa markay aaseen yuu u jiray intuu xaabo soo guro oo gado yuu raashinka u keeni jiray dhagaxana ilaahay baa uga qaadi jiray maalin maalmaha ka mida isagoo xaabadii ku maqan yaa ninkii la seexiyey aduu toddoba sani waxbuu hurday markii dambena wuu soo toosay adu markii dambe intay nabigii soo bixiyeen yay rumeeyeen baa laleeyahy waa qolada asxaaburasig ala kulli xaal waa qolo nabigoodi ceel ku riday wey marka intaasoo dhanba waa la halaagay kulligoodna calaamooyin iyo sharci baa loo sheegay iyo xaqii baa loo sheegay kulligoodba waa la halagay marka qolo yani aan wax loo dirin oo nabi loo dirin ma jiro wacaadan ree caadna waanu halaagnay iyo wasamuuda ree samuud iyo asxaaba rasi qoladii ceelka u saaxiibkayda nabigooda ceelka ku riday waa yaman bay ahayd bay u badan tahay iyo waquruunan qarniyaalo oo beyna daalika u dhaxeeya kaiiran oo tiro badan wa kullan dhammaantood darabnaa waxaan u samaynay lahu kulliga alamhaala miisaalyaal iyo calaamado alamhaala miisaalyaal ay wax ku gartaan oo xaqii ku gartaan وكلا دبار تبرنا وان هلاقني تدبيرا هلاقني ولقد أتوا قلت رهي قريشد وي, وي مرينا ويمادين على القرية مقالدي التي قريدي أمضرت لقد أسيه مدرسة إروب كيحما أفلم يكونوا ميانا يرونها كوي قريضة أركي قرية اللوط وين بل كانوا وحي أهاين قريضة أمفير سنين لا يرجون كوا أن كبقين نشورا إسا صابحين وإذا رأوك مركي كو أركانا إن يتخذونك ما يتخذونك كاي يلن مهيان ilaa husuan wax lagu jeesjeesa mooye yaquuluuna iyagoo dhihi ahaadaa kan aladii kimiya bacas allaahu alla u diray rasuula rasuulahaan warma waxaanu alla rasuulka dhigay bay leeyihi wayasayaan reer qureysheed waxaa lagu yidhi mushrikulcarab waxaa lagu yidhi hadda inagana wayna haysataay magaaladii roobka xuni ku daay dhagxaanta lala dhacay saduuma iyo intay xukumaysay shantii magaalo lix magaalo ay ahaayeen hal magaala ka nabadgashay luut uu markii dambe roobkii ku daay ay miyayna garanayn miyayna samarayn waa baxrumayd meeshan baxrumayd la yidhaahdo oo waxa wey hadda waa bad uraysa wax cabi kara male wax u dhawaan kara male waxyaaban ku dhow waa baxrumayd meeshii inta kor loo qaaday dhulka lagu soo celiyey ee xabad xabadii ka hadhayna madalka roobka madalka ah ee dhagaxa lala dhacay wey marka miyayna marin baa layidhi markay shaam usii safrayaan miyayna meeshaa marin dadkaa la baabiiye miyayna marin bu alla leeyahay may ku cibro qaataan xaggey ka marayaan allaba ma xusuusno aakhiraba ka baqi mahayaan walaqad atow way u yimaadeenoo way mareen bay ka dhigan tahay cala magaaladii allatii magaaladii undurad lagu daasiiyey madara sawi roobkii xumaa ee dhagaxa ahaa waa qaryatu luud weeye afalam yakuunuu miyaanay ahayn yarownaha kuwa arka markay marayeen miyaanay arag bal aragtidu waxay dooni ahaatee kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna kuwa aan rajaynaynin nushuuran isa soo bixin waidaa ra-wka nabiyullaahi maxamedo markay ku arkaan in yatakhiduunaka maa yatakhiduunaka kaa yeelan maayaan ilaa huzuan wax lagu jeesjeesa mooye maxay dhihi markaa wayasi e haadaa kan alladii kiimiyaa bacas allahu allu dir rasuul maxana alla rasuul diray bay le ninka faqiirka ah yaa rasuulnimo loo diray e waxbaba haysanine abu daalib soo koriyey nabiyullaahi maxamed dadkoo dhan baa og qiimaha uu ku lahaa reerahooda dadkao inkaada inuu xaaliisaani kaada wuxuu sigay layudilunaa inuu na lumiyo oo naga leexiyo can aalihatina ilaahyahayagii lowlaa an sabarnaa haddaanan ku adkaysan lahayn calayha calaa cibaadati haddaanan ku adkaysan lahayn qarka wuxuu u gaadhay inuu na lumiyo allah wuxuu leeyahay wasawfa yaclamuuna way ogaan doonaan xiina yarowna alcadaaba cadaabka markay arkaan man dad bay ogaan doonaan adalu lunsan sabiilan xagga wada ahaan markay rasuulka yasaan waxay leeyihiin walla inuu ilaahyihii naga leexiyuba qarka u gaadhi bay ninkan hadalkiisa quruxdiisa de hadalka nabiga wax la diidi kara ma aha qofkii ilaahay qalbigiisa furo wax la diidi kara ma aha waa kan nin reer beni dawso abu hureyre reerkooda ah oo boqor aha waxay sameeyeen isagoo mawsumulxajkii uu joogo yay waddo walba waxay dhigeen dad yidhaahda ninkaa ha u tegin ninkaasu waa saaxib waa beenaale ha u tegin ninkaa camar bin dufayl la oo reer dawso buuraleyda jiz xaggaa ka ka yimid oo boqora ah yaa soo maray waxaa layi haba u tegin oo ha ag dawaafaya nabiga oo kacbada ag jooga yuu ninkii nabiga ishiisu ku dhacday quruxdiisii iyo haybadii buu la yaabay markaasuu war nin caqli laa tahay bal ninka intaad dhegaysata wuxuu sheegi de hadduu waxun raaci maysid hadduu wax fiican yahayna wade raaci wuu u tagayoo nabigiibuu salaamay nabigiiba wax u sheegay ilaahay diintiibuu qalbigiisa ku riday wuu qaato wuu ashaahatay nabigii baa diray oo wuxuu bareeraha yagii baan u tegi ee calaamo isii marka markii hore wejigiisa iftiin markaasuu yidhi inaan bukay moodayaan gacantaa iftiin loo saaray isagoo iftiinkii watuu reerihii tegey markaasuu asnaamtii la caabudayey yuu kulli burburiyey ee aabbihii iyo hooyadiina islaamkii bay qaateen siddeetan qoys baa islaamkii qaatay almara abu reerkoodii marka macnaha waxaan ka wadnaa nabiyullaahi maxamed qofka hadalkiisa maqlaay waxa wey inuu raaco mooye de qofaan nasiib lahayn wey qofka raaci waay inkaada wuxuu sigay la yudilunaa inuu naga lumiyo naga leexiyo an aalihatina ilaahyahyagii lowlaa sabarnaa haddaanan ku adkaysan lahayn calayha calaa cibaadatiha wasaufa yaclamuuna way ogaan doonaan xiina yaruna alcadaaba cadaabka markay arkaan man axad adalu lunsan sabiilan wadada arayta bal ka waran baa layidhi nabiy llaahi maxamedow man axad ittakhada yeeshay ilaahahu ilaahiisi hawaahu wuxuu jecel yahay afa anta ma adigaa takuunu ahaan wakiilan kii ka mas-uula caleyh qofka hawadiisa raacaya maadaa mas-uul ka noqon ilaahiisuba waa hawadiisun hadba wuxuu jecel yahay hadduu wax meeshaa ku arko ilaah buu ka dhigan hadduu doon carabtaa waxaa dhaqankeeda ahayd mushrikulcarab dhagax quruxsan yuu caabudaa oo quruxsan oo u sujuudaa ku kaloo ka marba siduu doonu yeel marba waxay jeclaadaan bay raacayaan maadaama rasuulka alay nabi llahi maxamed macnaha waxaa la leeyahay isku daalin waxba eh ilaahoodaa xukumi oo siduu doono u geliya aduu dacwada wadun adoon dhibaato ku haynin nabiga lagu leeyahy ara'ayta bal ka waran man ittakhada qofkii ka yeeshay ilaahu ilaahiisa hawaahu wuxuu jecel yahay afa anta ma adiga takuunu ahan wakiilan kii ka mas-uula ka mas marka qofku wuxuu caabudayo magaca ilaahyuuna u bixinin mar hadduu cibaado alla leeyaha ku khaas yeelo ilah buu ka dhigtay taa ogow yari kaa dusin am taxsabu mase waxaad u malayn anna akarahum badankood yasmacuuna inay wax maqlayaan oo yacqiluuna wax fahmayaan masaasay kula tahay ma waxaad u malayn ma adigaa mas-uulkaa base waxay kula tahay badankoodu inay maqlayaan hadda dhawaaqa way maqlayaan hadal samaaca qabuulin ma aqbalayaan wey inay wax fahmi ma kula tahay may aduu dacwadaada iska wadaa la yidhaha isku daalin am taxsabu mase waxaad u malayn ana akarahum badankood yasmacuuna inay maqli oo yacqiluuna fahmi inhum maahum ma aha ilaa kan ancaami xoolo oo kale mooyaane bale hum iyaga adalu ka lumid ban sabiilan xooluhu wixii loo abuuray bayba garanaya xooluhu rabbigooda iyo ninka haysta weygiyo xooluhu way baranayaan meesha daaqu ka jiray xooluhu garanaya meesha biyuhu ka jiraan bay garanayaan xeradii ninkii lahaa u oday bay garanayaan iyagaba wixii dantoodii ku jirtayba kuwanmaqaxolo dantooday garanayaan inhum maahum ma aha ilaa kal ancaami nicmooleyda oo kalema geel iyo lodii ariga bale hum iyagaaba adalu ka lumid badan sabiilan xagga wadada oo danahooda wayba garanba ilaah qudradiisa alla subxana wataala